alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed wslama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin e, su'aal baa jirtay lay weydiiyo ku saabsan xabaasha wax ma laga dulbeeri karaa xabaasha wax ma laga dulbeeri karaa masaladaas kollay ahlucilmiga qaarkood way istixbaabeenba oo bacdu ahlicilmi ayaa markaysa markaa yidhi waa bannaan tahay ama waa mustaxab qaarkoodna ay yidhaahdeenba waa sunne oo waa la sunnaynayaa saa yidhi waxaana loo cuskadaa uun xadiidkii tilmaamayey nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu soo maray laba xabaalood inuu soo maray oo deedna u yidhi innahumaa la yucadabaani wamaa yucadabaani fii kabiir waa la cadaabayaa labadan wax weynna lagu cadaabi maayo wax idinka idinla weyn laguma cadaabayaa loo jeeda ama axaduhuma fakaana laa yastabri'u min bawlih wa fii lafdin laa yastanzihu wa ama alaakharu fakaana yamshi binnamiima labada midkood miyaa wuxuu ahaa markaa mid diradiraale u socda oo dadka isku dira ka kalena wuxuu ahaa midaan markaa kaadidiisa si fiican aan isaga nadiifinin oo si fiican isaga ilaalin ayuu ahaa marka labadaas sababood baa lagu cadaabayaa markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu laan markaysaga soo gooyey ama amray in loo soo gooyo laantimireed laantii buu soo gooyey laantii markii loo soo gooyey ama uu soo gooyey ayuu kala dilaaciyey laantii laba dilaac markii laga dhigay ayaa midba mid laga taagay markaasaa wuxuu idhi lacallahu yukhafafu canhu maa lam yaybasaa waxaan rajaynayaa in markaa laga khafiifiyo cadaabka intaynay qallalin intaynay qallabin culammada qaarkood waxay yidhaahdeen iyadoo taas marka lagu camal falayo ayaa markaa xabaalihii dhir laga beeri karaa oo waxaweeye si markaa meydka looga khafiifiyo waxaanay culammada qaar u fahmeen in waxa looga khafiifinaya ay tahay qoyaanka ay qoyan yihiin ama tasbiixda ay tasbiixsanayaan iyo wax la mida ah. oo waxaweeye markaa yacni tasbiixdooda ay tasbiixsanayaan laga khafiifinayo laakiin qowlkaasi kolley saxiix maaha in tasbiixda ay tahay waayo tasbiixda hadday qoyan yihiin iyo hadday qalalan yihiinba waa tasbiixsanayaan yacni waxaa la sheegay si caama ah loo sheegay wa in min shayin ilaa yusabbixu bixamdihi walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum shay ma jiro inuu waxa weeye markaa ilaahay u tasbiixsanaayo mahadnaqiisana ku ladhayo mooyaane yacni markaa shay kastaa ilaahay waa u tasbiixsanay waxaa soo gelaya wixii qoyanaa iyo wixii qallalaaba dhirtii baa soo gelaysaa dhagxantii baa soo gelaysaa ciiddii baa soo gelaysaa marka tasbiix hadday tahay kuma gaara oo keliya geedka qoyan kuma gaar aha oo aayaddu waxay tilmaamaysaa cumuum bay tilmaamaysaa marka idan cilladu taas maa cilladu taa maa waxaana la soo naqliyaa saxaabi ku dardaarmay in xabaashiisa laga taago laba laamood bukhaarina saxiixiisa waaba ku soo arooriyaa buraydatu bnulxusayb saxaabiga la yidhaahdo wuxuu ku dardaarmay xabaashiisa in laga taago laba laamood oo laantimiraadiya ah marka xadiiskaas ayuu saa u fahmay saxaabadii kale saa ma samayn keliga ayaa sameeyey halkaasay culammada qaarkood waxay ka qaateen in waxaweeye markaa xabaalihii in markaa laama laga taaga qoyani inay marka waxaweyaan markaa tahay mid markaa sunno ah ama mustaxab ah haddii dhir laga beerayana iyaguna wakhti badan bay dee qoyanaanayaan waaba ka sii fiican tahayba saasoo kale ka dhigeen laakiin ahlucilmiga qaarkood taa waa diideen oo waxay yidhaahdeen macnaha looga khafiifinayo waa hayb oo ma garanayno mar hadday caynkaa tahayna waxaweeye lagama qiyaasan karo dadkii wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam dhimanayayna miduu nebigu ka taagay xabaashiisa labadaa qof baa markaysagaa jiray labada qofna sababta keensatay waa sabab ghayba oo waxa weeye waa in la cadaabayo nebigu inuu ogaaday calayhi salaatu wasalaam qofaan la ogeyn in la cadaabaayo in laysaga taago bilaaba haddii la cadaabaayo ha ka khafiifiyo dee kama dhicin nebiga calayhi salaatu wasalaam mana samayn marka saas aawadeed maadaama aynaan ogeyn yacni mid markaa taasoo kale aynu markaa inagu samayn karro ma aha baa ahlucilmiga qaarkood ay yidhaahdeen ahlucilmiga qaarkood saasay yidhahdeen waxay kaloo culammada qaarkood ku dareen sababta looga khafiifinayaa maaha laanta iyo qoyaankeeda ma aha waxaa looga khafiifinaya waa ducada nebiga calayhi salaatu wasalaam uu duceeyey weeye taana waxaa caddaynaysa riwaayada muslim saxiixa ku soo wariyey fa axbabta an yurafaha canhumaa bishafaacati maa lam yaybasa ama maa daamat ilghusnaani radbayni aw kama qaal waxa uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam waxaan jeclaystay buu yidhi in cadaabka laga khafiifiyo bishafaacati shafaacadu waa maxay waa baryo ducadayda aan u shafeeco qaadaayo in lagaga khafiifiyo ayaan jeclaystay inta aynay qallalin marka ducadaana wuxuu rajaynayay inay anfacdo inta aynay qallalin laamahaasi marka calaamadunbay ahaayeene muddaday anfacaysee maaha markaysaga iyada daatadeeda inay markaa arrinku ka imanayey maaha marka sidaas aawadee calaa kulli xaal sida saxiixe qawigay waxa weeyaan inaan marka xabaalihii dhirna lagu beerayn laama qoyanna laga taagaynin qisadaana aynaan deliishan oo wax daliila ayna inoogu sugnayn sababtii uu nebigu u sameeyeyna calayhi salaatu wasalaam kuma ogin oo qofkan in la cadaabaayo ma ogin mar labaadkana sababta cadaabka khafiifinaysay ma ahayn laanta iyo qoyaankeeda ma ahayn ee waa ducada nebiga sala allahu aleyh wasalam qoyaanka laantuna waxay ahayd calaamad bay u ahayd wallahu aclam baabka boqol iyo afariyo lixdan baabu fadli man maata lahu awlaadun siqaar baabu fadli man kii fadligiisu u baab yahay maata lahu ay u dhinteen awlaadun ubad ay u dhinteen ubadkaasoo siqaarun yaryar ubad yaryari kay u saqiireen oo ku sabray fadligu leeyahay baa baabka loo gunta xadiiska sagaal boqol iyo sagaal iyo konton dabcadaha qaarkoodna waa sagaal boqol iyo shan iyo lixdan can anasin radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi maa min muslimin yamuutu lahu alaaatun lam yablugu lxinsa maa min muslimin muslim ma jiro muslimkaasoo yamuutu lahu halaasatun ay u dhimanayaan saddex markaa caruuri u dhimanayaan saddex ubadi ay u dhimanayaan saddexdaa ubadkoo lam yabluquu aan gaadhin alxinsa qaangaadhnimada aan gaadhin waxaa loo jeedaa da'dii uu ku dambaabayo dembiga loogu qorayay aan gaadhin waa qaangaadhnimada laga tilmaamaya waa u saqiireen ma jiraan ilaa adkhalahu allahu aljanna inuu ilaahay janno geliye mooyaane inuu ilaahay shakhsigaa ubadkaasi u saqiirtay inuu janno geliye mooyaane wuxuu ku gelinayaa jannada bifadli raxmatihi iyaahum fadliga naxariistiisa ayuu markaa ku gelinayaa uu naxariisanaya ubadkaa yaryar mutafaqun calayhi sheikhu wuxuu tilmaamay bukhaari iyo muslim baa isku waafaqsan laakiin sida e, saxiixii waxa weeyaan inuu xadiisku ka mid yahay bukhaari wuxuu la gaarka noqday inuu ka mid yahay oo isagoo min riwaayati anas ah muslim kuma iman marka wuxuu ka mid yahay min afraadi albukhaari buu ka mid yahay waayahay xadiidkan labaadna waa la macno xadiiska sagaal boqoliyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa sagaal boqoliyo iyo lixdan wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu uhi laa yamuutu liaxadin min almuslimiina halaaatu min alwalad laa yamuutu u dhiman maayo liaxadin min almuslimiina cid muslimiinta ka mida halaasatun saddex u dhiman mayso min alwaladi ubad ah lab ha noqdaan ama dhadig ha noqdaan yacnii qof muslima u dhiman mayso saddex ubadi u dhiman maayaan qofka muslimka ahoo tamasuhu xaalay taabanayso annaaru naar ay taabanayso ila taxillat alqasam dhaar xalaalay inuu taabato mooye si kale u taaban mayso nuskhada yacni daliil faalixiinka sharaxa wuxuu qorayaa laada ayuu qoraya marka bukhaari iyo muslim labada midna kuma soo aroorin laa tamasuhu naar masaadirta kale a xadiisiga haddii la eegana iyadoo laa ka hor hormartay iyadana may soo aroorin in markaa laa tamasuhu la yidhi ee waxay ku yimaadeen mar waxa weeye man laga hormariyey man maata lahu yacni waxa weeyaan kaasaa marka lam tamsasu iyo lan tamasahu iyo yacni waxa weyaan yani nafyigu markaasuu soo arooray marka shardi ka hormaro yaan marka laadu ka hormarin marka waxay ugu sugan tahay bukhaari iyo muslim ee tamasuhu naar sida markaa inoo qoran ama fatamasahu naar iyo fayalija annaar ama tamasuhu naar oo fa'du ka maran tahay intaba waa ku soo aroortay marka waxa weeye uu tamasuhu naar ay tahay waxay noqonaysaa sida fiican ee shuraaxdu sheegayaan yamuutu in laga bedelo macnuhu marka wuxuu dhacayaa laa tamasu naaru man maata lahu alaaatu min alwaladi yacni markaa naartu taaban mayso cid muslimiinta ka mida oo marka waxa weeye saddex ubadi u dhimatay oo u saqiirtay naari taaban mayso ila taxillata alqasam marka maa bacda nafyi baa laga bedelayaa marka fatamasahu marka la yidhaahdana waxay noqonaysaa marka jawaabo kale in looga dhigay iyo fayalija naar iyo intay saasi dhacdo naar ma galo ilaa taxillat alqasam ama naari ma taabato ilaa taxillat alqasam yaani marka jawaab bay u noqonaysaa nafyiga markuu rafcisan yahayna yamuutu baa laga bedelaya muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay wa taxillatu alqasami dhaar xalaalayntu qowlu llaahi tacaala wa hadalku allah uu yidhi wa in minkum ilaa waariduha axad idinkama mid ahaa ilaa waariduha inuu naarta gelaya mooyaane ama naarta u arooraya mooyaane marka waxaa la isku qabtay wuruudku waa maxay ma kormarka la kor maraa mise waa gelitaan la galo oo la dhex maro jidka siraad ma wuxuu ku yaallaa naarta jahannamo korkeeda sare miyuu ku yaallaa mise dhexdeeduu maraa laba qowl baa ku jira ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihiin jidka siraad wuxuu maraa naarta jahannamo dhexdeeda marka wuruudkuna waa dukhuul waana sida cabdulaahi bnu cabbaas iyo markiisa ay ku fasireen waxaanu soo qaatay meelaha kale wuruudku qur-aanka kaga soo arooray wuxuu yidhi wuruudku dukhuul waxaan haynu ma soo aroorin marka qof waliba waa inuu markaa naarta dhex maraa laakiin qofkii wanaagsanaa waxba yeeli maysee waxay u noqonaysaa bardan wa salaaman bay u noqonaysaa nabadgelyo iyo ayay u noqonaysaa iyo qabow ayay markaa u noqonaysaa waxba yeeli mayse dukhuulka naarta uu gelaayo in waxa weeye markaa ruuxii eh, la yidhi markaa qofkii naarta ma gelaayo ama naari ma taabanayso taxilatulqasam mooyaane taa lafteed waxay qarina u tahay maadaama taxilatulqasamka laga soo reebay inay dukhuul tahay bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen jidka siraad waa biriij jahannamo korkeeda ku sugan waa sida hadda imaam nawowi inoo sheegaayo oo wuxuu yidhi waalwuruudu huwa alcubuuru waa gudbitaanka laga gudbo cala siraadi jidka siraad laga gudbo wa huwa jisrun waa biriij mansuubun la dhidbay cala dahri jahannam jahannama korkeeda ayaa la dhidbay oo lagu sugay cafaana allaahu minha ilaahay aynaga ilaaliye marka aayadda maadaama markaa uu ilaahay yidhi wa in minkum ilaa waariduha kaana calaa rabbika xatman maqdiya waxay ka dhigan tahay macna alqasam waa yani mid laazim ah oo sidaa rabbi xukumay in qof waliba markaa jidka siraad maraayo markay caynkaa tahayna taasaa macna alqasam ka dhigan dhaar toosa ma aha laakiin dhaar eh, oo kaley ka dhigantahay sida loo adkeeyey marka taxillat alqasam sida loo yidhi waa saas intaa uu siraad maraayo mooyaane naar taaban mayso labadan xadiis waxaa laga qaadanayaa in waxaweeye ruuxii ubad u saqiiraan ee muslim ahaa inay ubadkaasi u shafeeco qaadayaan oo marka waxaweeye janno uu gelaayo yacni laakiin lagu sabro ubadkii oo la ixtisaabo ajar la niyoodo weeyaan waana inuu ogaadaa ubadkii dee waxa weeye ifko keliya maaha if iyo aakhiraba wuu u baahan yahay ya intifaaca markaysaa ubadkii waa u baahan yahay siduu ifka inuu ku intifaaco ugu baahan yahi o aakhira inuu ku intifaacana u baahan yahy yacni ubadkaa yaryarina waxa weeye yacni waalidkood labadooda waalid waa u shafeeco qaadayaan jannaday u jiidayaan yacni marka waxa weeyaan ilaahayna waa u naxariisanayaa oo dabeedna jannada ayuu u soo gelinaya yacni waxa weye rajo weyn baa xadiiskaasina tilmaamaya labadan xadiis rajo weyn ayay tilmaamayaan ubadka saqiiraaya in markaa lagu helaayo hadduu qofku islaamnimadii la yimaado oo tawxiidkiiyo islaamnimadii ku sugnaado ubadkaa yare u sakiiraya inuu ka helaayo yacni markaa khayrkaa ka helayo ayaa loo rajaynaya shakhsi mucayana ma odhanayno hebel markaysaga adigu ahlu jannaa toobad baa kuu saqiiray yacni taas odhan mayno laakiin xukum caama saasaa loo ogaanayaa inay tahay yacni qofkiina waa loo rajaynaya hadday ubad markaa mutacadidii u saqiiraan isagina uu ixtisaabay oo sabray ubadkiina waxaa lagu qayday lam yabluqu alxinsa qaaraan qaan gaadhin waa inay markaa yihiinoo dembi loo qoro ayna gaadhin waayahay xadiiska sagaal boqol iyo koob iyo lixdan wa abi saciidin alkhudriy radia allahu canhu qaala jaa'at imra'atun ilaa rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam qof dumara u timi nebiga calayhi asalaatu wasalaam fa qaalat waxay tidhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow dahaba alrijaalu bixadiisik raggii waxay la tageen xadiiskaagii bay la tageen adiga waa ku dhegaysanayaan waa kula gaar noqdeen faajcal lanaa min nafsika yowman na'tiika fiih noo yeel annaga noo yeel xagga naftaada waxaad nooga yeeshaa maalin aanu kuu nimaadno haddaannu dumar nahay oo aad gaar noo wacdido tucallimunaa mima callamaka allaah tucallimunaa waadna baraysaa mima callamaka allaahu wuxuu allah ku baray wax ka midaadna bari qaala nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam ijtamicna yowma kada wa kada soo urura oo markaa isu kaalaya maalinta sidaa iyo sidaasa maalin buu u sheegay faijtamacna dumarkii waa soo urureen faataahunna anabiyu sala allahu alayh wasalam nebiga ayaa u yimi dumarkii buu markaa gaadhay facallamahunna wuxuu baray mima callamahu allah wuxuu allah baray wax ka mida ayaa nebigu calayhi asalaatu wasalaam u baray uma qaal dabeedna wuxuu idhi nebigu calayhi asalaatu wasalaam maa minkunna min imra'atin tuqadimu alaaata min alwalad maa minkunna idinkama mid ahaa idinka min imra'atin qof dumara qof dumar idinkama mid ahaa qofkaa dumaroo tuqadimu alaasatan saddex hormarinaysa min alwaladi ubad ah bimacnaa ay u saqiirayaan baa loo jeeda ilaa kaanuu lahaa xijaaba min annaar inay u noqdaan mooyaane xijaaban min annaari teed inay naarta uga noqdaan iyo astur inay naarta uga noqdaan mooyaane bimacnaa qof dumaroo kasta oo saddex ubadi u saqiiraan xijaab iyo markiisa markaa wax ka xijaaba naarta ayay u noqonayaan faqaalat imra'atun qof dumara waxay tihi wasnayni laba hadday markaa u saqiiraan ka warran faqaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yihi wasnayni laba hadday u saqiiraanna yacni markaa teed iyo xijaab bay uga noqonayaan naarta ayaa nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidkanna qofka dumar ee su-aasha weydiisa ee ku tidhi markaa laba hadday u saqiiraanna ka warran waxaa riwaayaadka qaar lagu soo wariyey inay ahayd um sulaymin ahayd anas hooyadii riwaayo kale waxaa ku soo aroortay ummu mubashir inay ahayd riwaayo kale waxaa ku soo aroortay caaisha inay ahayd riwaayo kale waxaa ku soo aroortay ummu haani inay ahayd waxaa markaa ibnu xajar uu odhanayaa waxaa lagu xambaarayaa oo ay aqbali kartaa inay tacaduddo yacni inta mid weliba ay weydiiyeen oo dumarkaa mid waloo ka midiba inay weydiisay ayay aqbali kartaa saasay aqbali karta calaa kulli xaal waxaa laga qaadanayaa xadiidkan waxaa laga qaadanayaa ubadku haddii ay saqiiraan oo laba ay gaadhaan oo saddex ay yihiin ama laba hadday ka badan yihiinna waa cala sabiili awlaa saddexdiiyo siyaadaba waa noqonaysaa markaane oo xukunku waa u sugnaanayaa haddii ay u saqiiraan waalidaday u saqiiraan aabbe iyo hooyaba inay naartii xijaab uga noqonayaan jannadana u sababayaan hadduu markaa muslim yahay ahlu tawxiid yahay yacni markaa ubadkaasina u saqiiraan labana ay gaadhayaan ama ay ka badan yihiin xijaab iyo teed bay uga noqdaan naarta jannadana waa u sababaan marka dadka ubadku ka baxaan waxaa loo baahan yahay inay ku sabraan oo waxaweeye thawaabka iyo rajaaga soo aroorayna ay weheshadaan ilaahayna siduu u qadaray ay ku sabraan waxaa jira dad ubad fara badan dhalay oo ubadkii waxba aanay uga noolayn dhammaantood ubadkii ay ka baxeen ayaa jiraan marka waxa weeye yacni ubadkaa saqiiraya fadliga in laga helaayo ayaa laga qaadanaya marka fadiilada soo aroortay waa in markaa loo ictiqaadiyaa oo fadiiladaas yacni la aqbalaa dadka waxa weeye markaa ubadka u saqiiraanna waa inay isku sabirsiiyaan fadiilada soo aroortay sabirkana waa inay markaysaga la yimaadaan sabirku waa waajib sharciya weeye waana inay ixtisaabaan baabka boqol-iyo iyo shan lixdan baabu lbukaa'i waalkhawfi cinda almuruuri biqubuuri aldaalimiin ee oohinta ayuu u baab yahay waalkhawfi iyo baqashada la baqana ayuu u baab yahay cinda almuruuri marka la soo maro agteeda marka la soo maro biqubuuri aldaalimiin dadka daalimiinta ah xabaalahooda marka la soo maro ama gaalada ah xabaalahooda marka la soo maro wa masaaricihim iyo meelihii lagu halaagay marka la soo maro wa idhaari aliftiqaari ila allahi tacaala iyo baahida allah loo baahan yahay in la muujiyo iyo wataxdiiri min alghaflati can dalik iyo digista laga digaayo in laga mooganaado taasoo haafil laga noqdo ya in laga mooganaado haflo lagu dhaco yacni digista laga digayo ayuu u baab yahay xadiiska sagaal boqol iyo labiyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa sagaal boqol iyo sideed iyo lixdani can ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam qaala liasxaabih rasuulki ilaahay sala allahu aleyh wasalam wuxuu ku yidhi asxaabtiisii yacnii lama wasaluu lxijra diyaara thamuud yacni markii ay gaadheen alxijra yacni xijrigii markay gaadheen xijru thamuud meeshii reer thamuud deganaayeen diyaara thamuud cadfu weeyaane guryihii thamuud markay gaadheen laa tadkhuluu cala haa'ulaa'i almucadabiin wuxuu ku yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam laa tadkhuluu ha u gelina calaa haa'ulaa'i almucadabiina kuwaa la cadaabaayo ha u gelina kuwaa la cadaabayo ha u gelina ayaa nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam ilaa an takuunuu baakiin inaad tihiin qaar ooyaye mooyaane si kale ha ugu gelina xaal axwaasha ka mida ah, ha u gelina xaalaa ooyaysaan mooyaane baakiin fain lam takunuu baakiina haddaydan ahayn qaar ooyaaya fala tadkhulu calayhim ha u gelina laa yusiibukum idi haleeli maayo maa asaabahum yacni si aanu idin haleelin baa loo jeedaa laakiin markii la xadfay laamka ayay markaa noqotay mid waxa weeye markaa marfuuca noqotay ay lianlaa yusiibakum maa asaabahum si aanu idiin haleelin wixii iyaga haleelay si aanu idinku dhicin jasmadana waa sheegeen laa layusibkum ya maa asaabahum yacnii hadday jasmo tahayna waxay noqonaysaa yaanu idin haleelin wixii haleelay iyaga yacni si aanu idin haleelin markaana waxay noqonaysaa nahyigu inuu nafyi u dhacayo in nafyi u dhacayay noqonaysa marka laa yusiibukum maa asaabahum ay lianlaa yusiibakum maa asaabahum si aanu idin halin wixii haleelay muttafaqun calayhi wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugnaa qaala wuxuu yihi lamaa mara rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam bilxijri markii rasuulku sala allahu aleyh wasalam uu soo maray xijrigii yacni meeshii reer samuud ay degganaayeen xijru samuud markii meeshii ay degganaayeen uu soo maray waa khaswadii khaswatu tabuuk ayuu marayaa qaala wuxuu uhi laa tadkhuluu masaakina aladiina dalamuu anfusahum laa tadkhuluu ha gelina masaakin aladiina kuwii guryahooda dalamuu dulmiyey anfusahum nafahooda dulmiyey guryahoodii ha gelina an yusiibakum maa asaabahum ay lianlaa yusiibakum maa asaabahum si aanu idiin haleelin wax iyaga haleela ama khashyata an yusiibakum ama makhaafata an yusiibakum inuu idin haleelo baqasho a ka baqanaysaan daraaddeed ha u gelina maa asaabahum yaga wixii haleelay si aanu idiin asiibinu idin haleelin marka lialla marka la yidhaahdo waa sida kuufiyiinta Eh, laakiin basriintu waxay leeyihiin laadaasi dee inay xadfan tahay mowdican oo kale markaa maaha waxa ka fiican mudaaf in la qadara ka fiican oo khashyata ama makhaafata la qadaro ayaa ka fiican bay lahay ilaa an takunuu baakiina inaad tihiin qaar ooyaya mooyaane eh, xaal kale ha gelina xaalaa ooyeysaan mooyaane xaal kale ha gelina qannaca rasuulu sala allahu aleyh wasalam ra'sa intaa dabadeed nebigu calayhi salaatu wasalaam madaxiisa ayuu markaa waxa weeye asturay oo uu markaa waxa mara ku duuduubay qannaca ra'sahu bimacnaa satara ra'sahu biridaa'i goyisii buu markaa ku duuduubay yacni madaxiisa ku qariyey si labaadna waa lagu fasiraa oo waa in la yidhahdo atraqa walam yaltafit yamiinan walaa shimaalan yacni madax hoosu foorariyey oo midig iyo bidix toonna ma eegin si aan araggiisuba ugu dhicin si aan araggiisuba ugu dhicin wa asraca asayra socodkiina waa dedejiyey oo si degdegu u socday xataa ajaaza alwaadiya ilaa uu toggii ka tallaabo ka gudbay waa toggii ay degganaayeen yacni tog iyo buur isku dhowo ayay markaa degganaayeen oo buurtana ay xordadeen oo godad ka qoteen yacni markaa ka samaysteen guryo waadiga iyo ceelka iyo meeshaasoo dhanna waa degganaayeen marka waxa weye nebigu calayhi salaatu wasalaam si deg degdeguu ku dhaafay si degdega ayuu ku dhaafay xataa ajaaza alwaadiya marka waxaa laga qaadanayaa meelaha dadka la halaagay ay degganaayeen oo ummadaha qaar lagu halaagay in laga baqo in degdeg lagu dhaafo in ilaahay loo tadarruco oo markaysaga rabbi loo ooyo cadaabka ilaahay laga baqo si degdegana lagu dhaafo dadka qaarkood si ay sameeyaanoo inay meelahii dalxisnimo u tagaan oo iska daawadaan oo caynkaasoo marba meel eegaan oo dhex galaan tan noocaasi mid fiican ma aha ee in cadaabka ilaah laga baqaa meelahoodiina waa inaan la iska degin aayadda muxuu ilaahay yidhi wasakantum fii masaakin aladiina dalamuu anfusahum yacni waxaad degteen kuwii markaa waxa weeye nafahooda dulmiyey guryahoodii baa degteen yacnii inkaar baa ku jira marka sidaas aawoodee in meeshoodii la yska dega ma aha waa in degdeg loo dhaafo waa in marka waxaweye cadaabka ilaahayna laga baqo cadaabka ilaahayna waa in laga baqo ilaahay waa in loo tadaruco ilaahay baahi loo muujiyo yacni waxaweye baahi lala yimaado marka waxa baahidiisa qofku muujinayo yani mar walba ilahay waa u baahan yahy haflada ilaahay dikrigiisa uu ka qaafil noqdo iska ilaaliyo yacni ilaahay cabsidiisa lala ooyo taasaa marka waxaa laga qaadanayaa xadiidkan oo ku tusinaya sheikhuna u baabaystay yacni baabkaas ku soo gebagabeeyey baabkii ku saabsanaa ciyaadada iyo janaa'ista iyo waxa la halmaala ku saabsanaa kaasaa ugu dambeeya waxaa jira xadiis soo arooro tilmaamaya qubuuraha gaalada marka la soo maro in naar loogu bushaareeyey xaysumaa mararta biqabri kaafirin fabashirhu binnaar meel kastaad ku soo marto qabri gaal naar ugu bushaariye marka qubuuraha gaalada marka la maraayo xadiiskaana waxaa laga qaadanaya culamada qaar waa quweeyeene in naarta loogu bushaaraynayo ayaa laga qaadanayaa kitaabka toddobaad ee riyaad saalixiin ka mid a kitaabu aadaabi safar kitaabkan wuxuu ku saabsan yahay aadaabta safarka ayuu kitaabkanna ku saabsan yahay baabka boqol iyo lix lixiyo lixdan baabu istixbaabi alkhuruuji yowma alkhamiis alimaam nawowi wuxuu u baabaystay raximah ullah bixista safarka loo baxo in la jeclaysanaayo yowma alkhamiisi maalin khamiisa in la baxo safar loo baxo in la jeclaysanayo mustaxab ay tahay iyo waistixbaabihi awala annahaar iyo jeclaysiga la jeclaysanayo bixitaanka la baxaayo awala annahaari maalinta awalkeeda in la baxana in la jeclaysanaayo oo bimacnaa waxaweye geli dambe aan la sugin ee subaxnimada hore markaysa waxa la baxo xadiiska sagaal boqol iyo saddex iyo lixdan dabcdaha qaarkoodna waa sagaal boqol iyo sagaal iyo lixdan can kacbi bni malikin radi allahu canhu ana anabiya sala allahu aleyh wasalam kharaja fii ghaswati tabuuk yowma alkhamiis kacbi ibni maalik waxa uu sheegay ana anabiya sala allahu aleyh wasalam in nebigu kharaja fii ghaswati tabuuk ghaswadii tabuuk inuu markaa baxay yowma alkhamiisi maalin khamiisa inuu baxay maalin khamiisa ayuu safarka uu tabuuk u baxaayey u bilaabay wa kaana yuxibu an yakhruja yowma alkhamiis wuxuuna ahaan jiray mid jecel inuu baxo maalinta khamiista muttafaqun calayhi xadiidka bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay laakiin xoogaha kollay bukhaari waa ku soo arooray xadiisku laakiin markaa muslim kuma sugna baa la yidhi oo mawdicu shaahid asalka xadiiska waa soo wariyey muslim oo xadiiskii kacb ibn maalik ee dheeraa waa soo wariyey laakiin qadarkan hadda marka waxa weeyaan uu inoo keenay qadarkaasi kuma sugna mawdicu shaahid kuma jiro marka sawaabku waxay tahay in laha bukhaari baa soo wariyey wa fii riwaayatin fi saxiixayn riwaayo saxiixaynka ku sugnayd waxaa ku sugnayd laqallamaa kaana rasuul ulahi sala allahu alay waslm yakhruju ila fii yowmi alkhamiis waxay yarayd intuu rasuulku sala allahu aleyh wasalam bixi jiray safaradiisa maalin khamiisa mooyaane xilli kale intuu bixi jiray waa yarayd yacnii bixitaan aan maalin khamiisyad ahayn intuu bixi jiray waa yaray safaradiisu waxay u badnaayeen khamiistay u badnaayeen xadiiskanna waxaa laga qaadanayaa maalinta khamiista inay mustaxab tahay ruux hadduu safraayo inuu safro inay markaa mustaxab taha laga qaadanaya nebigu maadaama uu jeclaa bixitaanadiisuna ayba u badnaayeen marka inuu la doonan jiray intuu awoodi karo maalinta khamiista inuu ku beego inuu ku beego sida badan inuu ku dadaali jiraa ka muuqata marka inay mustaxab tahay maalinta khamiista in la safro ayaa laga qaadanaya laakiin maalin kastaba in la safraa waa mubaax ee tani waa mustaxab waa mubaax maalin kastaba safarka la safraya haddii wax mubaaxa loo safrayo haddii shay mubaaxa ee loo safrayo saas yadaa weeye dadka qaarkood waxay markaa baasaystaan maalinta arbacada marka maalinta arbacada baas ma leh baas ma leh marka in la baasaysto maaha kullay un baa la safri karaa ama arbaca ha noqoto ama jimca ha noqoto ama sabti ha noqoto laakiin khamiistu waa mustaxab ma mustaxab taasay kaga duwantii laakiin maalin kastaba safarku waa bannaan yahay haddii markaa safarka loo baxaya uu yahay shay mubaaxa hadduu yahay saas wey dadka qaar waxay baasaystaan arbacoo dhan qaar waxay baasaystaan arbacada bil ugu dambaysa qaar waxay baasaystaan arbacada safar ugu dambaysa yacni qaarba maraatib bay ka dhigeen marka wax baasay leedahay ma jirto addiiratu shirkun waataa axaadiista ku soo aroortay in baasaysigu yahay shirki yahay nooc shirkiga yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam waa sheegay markaa tan noocaasoo kalea waa in layska jiraa aad iyo aad laysaga ilaaliyaa amaa e, warka la sheego ku saabsan fii yowmi naxsin mustamir in arbaco safar ugu dambaysa ay ahayd maalinta la halaagay lagama qaadanayo arbacada safar ugu dambaysaa inay baas leedahay oo fii yowmi naxsin mustamir waxaa loo jeedaa iyaga cadaabkii ku dhacay ku daa'imay baa loo jeedaa laakiin lagama tilmaamayo muslimiintay baas u leedahay ama waxaweeye nuxuus iyo shar ugu jiraa muraadku ma ah kuwa maalintaa la halaagayna waxay ahaayeen dee cadowiyadii ilaahay bay ahaayeen cadowiyadii ilaahay iyo cadowiyadii rasuullada ilaahay iyo cadowiyadii mu'miniinta ayay ahaayeen markaa saas aawadeed yacni markaa cadaabka ku dhacayna kufrigooda iyo xumaanta ay la yimaadeen ayaa sababay marka wax baasay leedahay ma jirto warka lagu soo wariyey odhanaaya yacni aakhiru arbicaa min safar yowmu naxsi mustamir waa mawduuc bay culimmadu yidhaahdeen waa been abuur marka in lagu kadsooma ma aha nebiga calayhi salaatu wasalaam wax ka sugan ma aha xadiidka sagaal boqol iyo afar iyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa sagaal boqol iyo toddobaatan wa can sakhr bni wadaacata alghaamidiyi asaxaabiyi radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam qaal saxaabiga sakhri la yidhahdaa wuxuu yidhi rasuulka sala allahu alayh wasalam baa waxau yidhi allaahumma ilaahayow baarik liummatii fii bukuuriha baarik barakee liummatii ummaddayda u barakee fii bukuuriha kallahaaddeeda u barakee kallahaaddeeda ay kallahayso ilaah u barakee oo waxay ku kallahaan khayr u geliya barako wa kaana idaa bacaha sariyatan aw jeyshan bacasahum min awali nahaar wuxuu ahaan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam idaa bacasa sariyatan hadduu diro ciidan gaada ah oo aan badnayn ama ilaalo ah aw jeyshan ama ciidan weyn uu diro bacasahu min awali nahaar wuxuu diri jiray maalinta awalkeeduu diri jiray yacnii qaybteeda hore ama subaxnimada hore ayuu diri jiray wa kaana sakhrun taajiran raawigii ka warinayay baa arrinkan sheegaayo wuxuu idhi saxaabiga sakhri la yidhaahdaa wuxuu ahaan jiray taajir buu ahaan jiray mid xoolo badan oo markaa tijaaraysta oo hani ah ayuu ahaa wa kaana yabcasu tijaaratahu awala annahaar wuxuu ahaan jiray tijaaradiisii wuxuu iibinaayo mid markaa dira awala annahaari maalinta awalkeeda ayuu diri jiray oo markaa waxaweeye uu yacni dooni jiray inuu wax iibiyo fa asraa markaasuu xoolo fara badan yeesho yacni saara daa sarwa mid maal badan iyo xoolo badan u saaxiiba ayuu noqday wa kasura maaluhu xoolihiisuna waa fara bateen rawahu abu daawuuda abu daawuud baa soo wariyey watirmidiyu tirmidina waa soo wariyey waqaala qaala xadiisun xasan waxaanu ihi wa xadiis xasan ah sheekh albaanina waa saxiixiyey lishawaahidih ayuu markaa isaguna ku saxiixiyey saxaabigan sakhri la yidhahdo culammadu waxay yidhaahdeen halkaa xadiis buu soo wariyey xadiis labaadoo laga hayaa ma jiro yacni waxa weeye imaamu tirmidi iyo xaafid ibnu xajar iyo yacni saasay markaa yidhaahdeen xadiiskaa keliyu soo wariyey bacdi baa ictiraado waxay yidhahan maya xadiis baa jira dabaraani soo wariyey oo isaga loo wariyey laakiin isaguna de waa daciif ma asixin mar haddaanu ka sugnayn warkii ay sheegeen xufaaddu ay sheegeen ma bushinayso waayo kama asixin kaasi waa daciif waa daciif xadiiskan waxaa laga qaadanayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa inuu ugu duceeyey subaxnimada hore iyo kallahaadda waxay ku kallahaanay wanaagsan inuu ugu duceeyey inuu ilaahay u barakeeyo marka shaygii marka waxa weeye lagu kallahaayo hadduu yahay shay bannaanuun ducadii nebiga sala allahu aleyh wasalam buu nasiib ku yeelanaya hadduu cilmi ku kallahana cilmiga in ilahay u barakeeyo hadduu shaqo ku kallaho shaqada inu ilahay u barakeeyo yacni subaxnimada hore kallahaadda khayrka lagu kallahayo yacni waxa markaa mubaaxa lagu kallahayo waxaa laga qaadanaya inay fiicantaa laga qaadanaya inay fiicantaa laga qaadanaya marka shaygii mubaaxa calaa kulli xaal ee bannaan in lagu kal lahaa way fiican tahay nabiguna calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa waa ugu duceeyey allahuma baarik liummati fii bukuuriha marka saas aawoodee ciidamada markuu diraayo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu diri jiray subaxnimada hore ayuu diri jiray subaxnimada hore ayuu diri jiray sakhri haddaba wuxuu ka fahmay xadiiskaas maadaamuu soo wariyey in subaxnimada hore marka waxaa weeye tijaaradii iyo baayac mushtarkiina goor hore in marka waxa la diro oo goor hore marka waxaweye tijaaradii marka waxa la dhigto oo marka la doono marka waxaweye in wax la iibiyo oo yacni markaa saa la doono wuxuu ka faa'iiday inuu marka waxaweye xoolihii u farabateen bateen barakadii baa ku dhacday dabeed maal fara badan ayuu yeeshay marka waxaa laga qaadanaya calaa kulli xaal subaxnimadaa hore inay markaa eh, barako badan tahay baa laga qaadanaya saas aawadeed subaxii in la sii seexdo oo la yidhaahdo marka barqada markaysaa camalkii lagu kacayaa wixii la doonaya in la qabto waa mid marka waxa laga fiican yahay waana mid marka ducadii la seegaayo yani saas weeye baabka boqol iyo toddobiyo lixdan baabu istixbaabi talabi rufqa wuxuu u baab yahay rafiiqyada in la doonaayo jeclaysiga la jeclaysanayo u baab yahay yani marka safarkii in cid lala rafiiqo oo dad ay ku raacaan in la jeclaysanayo ayuu u baab yahay wa ta'miirihim iyo inay amiirka yeeshaan in la jeclaysanayo calaa anfusihim nafahooda uga amiir yeelaan waaxidan mid ay uga amiir yeelaan mid madax uga yeelaan midkaasoo yutiicuunahu ay ateecayaan taasna inay mustaxab tahay oo la jeclaysanayo sunno tahay baa laga qaadanaya marka safar la yahay xadiiska can ibni cumar radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam cabdulahi bni cumar waxauu yidhi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam waxauu yidhi low ana annaasa yaclamuuna min alwaxdati maa aclamu maa saara raakibun bileyli waxdah low ana annaasa yaclamuuna min alwaxdati hadday ogaan lahaayeen dadku min alwaxdati xagga marka kelinnimada hadday ka ogaan lahaayeen maa aclamu waxaan ogahay maa saara raakibun bileylin waxdah maa saara raakibun ma socdeen mid wax fuushani bileylin goor habeena gudaheed ma socdeen waxdahu xaaluu yahay keligii uu yahay yani isagoo keligii ah ma socdeen waxdahu keligii isagoo ah ma socdeen rawaahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo wariyey xadiiskanna waxaa laga qaadanayaa marka safarka la yahay in jamac in lagu safraa ay fiican tahay oo qof keliya inuu safraa khaas ahaan habeen markaa inuu socdaa in laga fiican yahay waayo mushkila hadday la kulanto cid kaalmaynaysaa ma jirto ta kale qofku keligii markuu yahay shaytaanka u imanaya waxa weeye waxyaalo badan buu markaysaa ku furayaa markay waxaweye jamac yihiin waxaa laga yaabaa markaysa marka waxaan yacni dee in wakhtiyada qaarkood ay markaa iyagu wax isweydiiyaan ama isweheshadaan yacni laakiin markuu keligii yahay habeenna soconaayo haddii waxa weeye xataa ama bahal iyo wax la kulmaan dee cid u adeegtaa markaysa waxa ma jirto shaytaankiina waswasadiisa iyo shubahaadkiisa iyo wixiisa ayuu kusoo tuurayaa marka waxaweeye dhib baa uga iman karta tan noocaasoo kale ah ta kale haddii xataa dhibaata ay ku timaaddo uu xanuunsado cid u adeegta ama cid ugu qaylisaa ma jirto yani waxa weeye markaa keligii qofku inuu socdo waa laga fiican yahay in jamac lagu safro ayaa fiican khaas ahaan goorta habeenkiina waa kasii xag jirtaa xadiiska sagaal boqol iyo lix iyo lixdan can camr bni shucaybin can abiihi can jaddihi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam alraakibu shaytaan camr ibnu shucayb wuxuu ka warinayaa aabbihii aabbihiina ka warinayaa awowgii wa camr ibnu shucayb ibni maxamed ibni cabdilaahi ibni camr ibni alcaas camar aabbihii waa shucayb awowgana waxaa loo jeedaa eh, shucayb awowgii baa loo jeedaa shucayb awowgii oo cabdullahi ibni camr ibn caas ah ayaa loo jeedaa shucayb ibn maxamedna awowgii oo cabdulaahi ibni camrin ah wax waa ka maqlay marka xadiidka saas ayaa laga tilmaamaya asaaniidda waxa lagu soo wariyo laakiin loogama jeedo inuu markaa shucayb ka warinaayo maxamed ibni cabdilaahi inuu ka warinayo waayo maxamed ibni cabdilaahi waa taabici marka axaadiista lagu soo wariyay sanadkan waxay noqon lahaayeen mursal culamaduna waxay ku dareereen in axaadiista lagu soo wariyaa haddaynay cillo kale lahayn inay qawi yihiin oo axaadiis xasana ay yihiin bal culamada qaar baaba saxiixiya laakiin jamaahirta culamadu waxay u badan yihiin in sanadka silsiladda axaadiista lagu soo wariyay haddaynay cillo kale lahayn inay markaa tahay markaa sanadku xasan inuu noqonayo saas wyi qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi alraakibu shaytaan ka keliya ee safarka ahi waa shaytaan waraakibaani labada marka waxa weye safarka ahina shaytaanaani waa laba shaytaan bimacnaa camal shaytaan iyo ficil shaytaan ayay samaynayaan ama qowl labaad shaytaan baa weheliya waalhalaasatu saddexduna rakbun waa jamac safara weeye yacnii raakibka waxaa asaalatan loo isticmaalaa waa ruuxa rakuubka fuushan laakiin hadda waxaa looga jeedaa waa kinaaya can ilmusaafir ruuxii musaafirka ahaa ayaa laga kinaayoonaya kelida ahaa ayaa laga kinaayoonaya wahalaaatu rakbunna waa jamac safara ayaa looga jeedaa asal ahaan waxa weeye inay rakubafuushan yihiin baa asalku yahay laakiin waa muraadka looga jeedano hadda safarnimada unbaa laga tilmaamaya yani marka waxa weeye shardi ma aha marka inay wax fuushan yihiin sidaa looga jeeda rawahu abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey watirmidiyu tirmidina waa soo wariyey wanasaaiyu nasaa'ina waa soo wariyey laakiin sunanulkubra buu ku soo wariyey biasaaniida saxiixa waxay ku soo wariyeen sanado saxiixay ku soo wariyeen wa qaala tirmidiyu tirmidina waxau yihi xadiisun xasan waa xadiis xasana buu yidhi wa kadalika sheekh albaanina waa taxsiininaya wuxuu odhanaya waa xasan xadiiskani waa taxsiininaya xadiiska sanadkiisa kolley waxbaa ku yaro jira oo kolley markaa lagu yaro calaqay oo dacfi lagu yaro sheegay laakiin wuxuu leeyahay calaa kulli xaal yani mutaabaca ayuu leeyahay marka waxa weeye yani dariiq kale oo sii quweynaya ayaa jira saas aawadeed baa culamo fara badani ay quweeyeen qaarna ay saxiixiyeen qaarna ay taxsiiniyeen xaafid ibnu xajarna wuxuu ka mid yahay culammada taxsiinisay ayuu ka mid yahay uu yidhi xadiisku waa xasan yacni waxa weeyaan xaakim iyo ibnu khusayme iyona way saxiixiyeen tirmidina waa taxsiiniye xadiidkan waxaa laga qaadanayaa marka la safraayo jamac in lagu safraa inay fiican tahay oo saddex tiradu ay gaadho laakiin midhka iyo labadu inay safraan in laga fiican yahay midhka markaa in lagu safraa inayna fiicnayn xadiiskii horeynu ku soo aragnayba labada laftooda waa laga fiican yahay safarkii waayo way iskhilaafi karaan hadday labadii safarka ay iskhilaafaan dee waxaaba dhici karta inay islaayaan cid kale qabata iyo cid kale maslaxda iyo dee waxba cidi lama socoto marka dee fasaad baa ka iman kara meeshii hadday laakiin saddex yihiin laba hadduu hadalku ka duulo ka kala dhexdhexaadinaya oo markaysaga dejinaya dhexdooda islaaxinaya marka saas aawadeed saddexdu way fiican tahay laakiin markaa midhka iyo labadu ma fiicna shaytaan marka la yidhina culammadu waxay yidhaahdeen laba qowl baa lagu fasira ee shaytaan baa weheliya saa waa loo fasiro macahu shaytaan saa waa loo fasira weji labaad waa loo fasiro waa in la yidhaahdo waxaa laga tilmaamayaa shaytaan bimacnaa ficil shaytaan buu samaynayaayoo camal shaytaan ayuu la yimi maadaama uu keli markaa ku safray ama laba ay ku safreen yacni waxa weeyaan shabah waxay ku leeyihiin ficilkii shaytaanka oo kale ay markaa shabah ku leeyihiin marka taasna waxaa laga qaadanaya inay makruuh tahay oo aynay fiicnayn in waxaweeye markaa qof keliya in lagu safro ama laba in lagu safraa in markaa makruuh tahay oo laga fiican yahay laakiin sida fiican ay tahay jamac in lagu safro jamac in lagu safro ugu yaraan saddex marka in lagu safraa inay fiican tahay ayaa marka xadiiska laga qaadanaya oo saas mustaxab tahay ayaa laga qaadanaya xadiiska sagaal boqol iyo toddobiyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa sagaal boqol iyo saddex iyo toddobaatan wacan abi saciidin wa abi hurayrata radia allahu tacaala canhuma qaala qaala rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam abu hureyre iyo abi saciid waxay yidhaahdeen rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam waxa uu yidhi idaa kharaja halaaatun fii safar saddex hadday baxaan fii safarin socdaal iyo safar ay u baxaan falyu'ammiruu axadahum midkood amiir ha ka dhigaan mid ha u doortaan amiirkii safarka inuu yahay oo isagu maamulaayo oo madax u yahay ha u doortaan xadiisun xasan waa xadiis xasanah rawah abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey biisnaadin xasan sanad xasana ayuu ku soo wariyey sheekh albaanina waa taxsiiniyo wuxuu yidhi xadiisku xasan weeye xadiiskan waxaa laga qaadanayaa safar haddii loo baxo in amiir la yeesho amiirkaasi wuxuu noqonayaa amiiru safar marka safarka marka loo baxo haddii tiradu saddex gaadho amaba ay ka badan tahay amiir inay yeeshaan weeye waana amar waxay ka deliishadaan ahlucilmiga qaarkood wujuub bay ka deliishadaan in amiirka ay yeeshaan waa waajib waayo qaacidadu waxay tahay alamru yaqtadi alwujuub amarku wuxuu keensanayaa waajibnimuu keensanaya wax ka leexiye haddaan la helin wax ka leexiya haddaan la helin yacnii xadiis kaloo soo arooray waa jira oo sheegaya uma xalaal ahaa inay marka waxaa safraan yacni marka waxaweye inay mid amiir ka dhigtaan mooyaane laakiin sanadkiisaa wax ku jiraan yacni marka sheekh albaani xadiidka kale saa ku soo arooray nowcan ma waa daciifiyey laakiin wujuubka kan bay culammada qaarkood ka deliishadeen maadaama amar uu tilmaamay falyu'ammiruu axadahum marka waxa weeye safar hadday yihiin saddexna gaadhaan amaba ay ka badan yihin hadday ka badanyihin yihin oo calaa sabiili awlaaye waxay noqonaysaa inay mid amiir ka dhigtaan saasay markaa noqonaysa ka amiirka laga dhigtay inta safarkay ku gaartay imaaradiisi haddii safarkii laga baxo imaaradiisii jiri mayse ta kale waxay ku saabsan tahay yani markaa shaniga safarka yani meesha la degayo meesha laga cuntaynaayo meesha yani markaysa markaa yani ay ku nasanayaan meesha ay ku tukanayaan meesha ay markiisa markaa seexanayaan yani waxa weeyaan wakhtiga ay socodka bilaabayaan yani howlaha safarka wixii ku saabsan ayaa looga dambaynaya si aan ikhtilaaf u dhicin wakhtigaasaynu tegaynaa baxaynaa wakhtigaasaynu degaynaa wakhtigaasaynu seexanaynaa wakhtigaasaynu kacaynaa wakhtigaasaynu wax cunaynaa dee waxa weeye haddii aan markaa yacni loo kala yacni talada cid la maqlayn waxaa ka imanaysa ikhtilaaf baa ka iman kara mar wakhtigaan ugu tegi maaye wakhtigaan iga daaya yacni qaar baa odhanaya marka waxa weeye mid amiir laga dhigana maaha amiir lagu adeecayo wixii shu'uunta safarka ka baxsan lagu ateecayo maahee wixii markaa sha'niga safarka ku saabsan baa lagu ateecaya sha'niga safarka wixii ku saabsan ayaa lagu adeecaya taasaa lagu maqlaya iyagaana marka hore ka dhiganaya mid inuu yani markaa iska dhigayo ma aha odhanaya anaa idin amiira yadaan cidiba ka dhigin oo isagu isboqro ta noocaasi waa khalad falyu'ammiruu axadahum iyagaa ka dhigaya amiir ka dhigaya markay amiirka ka dhigaanna waa in shu'uuntaa safarka ku saabsan waa inay uga dambeeyaan waa la talin karaan laakiin marka uu si go'aamiyo waa inay sidii raacaan sidii waa inay raacaan yani taasaa laga qaadnay culamada qaarkood amarkan waxay ka dhigeen manduub bay ka dhigeen qaarna waxay ka dhigeen wujuub bay ka dhigeen yani daahirka naskana waxa ay u eg tahay wujuubka ayay u egtahay laakiin culamada qaarkood sunnay ka dhigeen dadka qaarkood xadiiskanoo kale waa deliishadaan waxay u deliishadaan yani in waxaweeye marka aan safar la ahayn in waxaweeye imaaraad yani la samaysan karo ay dadka qaarkood u deliishadeen iyadoo beledkii la joogo oo beledku uu madax leeyahay in marka waxa weeye imaaraad khaasa la samaysan karo ayay ka deliishadeen laakiin xadiisku taa uma deliil ahaa waayo xadiisku wuxuu muqayad ku yahay safarka idaa kharaja halaaatun fii safarin yacni kuma saabsano iqaamo kuma saabsano waa jirtaa bacdu ahlicilmi inay imaaratulcaamma ay yidhaahdeen haddii taas markaysaga afraadda yaree safarka ee xaaladda caaridkaa loo baxay yacni amiir loo samaysanaayo ummadda islaamka ah ee muqiimka ah ee deggani inay waxaweeye markaa imaaro guud yeeshaan waxa weeye waa inay lagama maarmaanto cala sabiili awlaa tahay baa laga qaadanaya culamada qaar saa waa u deliishadeen laakiin waxay ka hadlayeen imaaratu lbeled beledka amiir markaysa inuu yeesho madax markaysa marka uu yeesho beledku ayay markaysa markaa ka hadlayeen ay lahaayeen cala sabiili awlaa weeye laakiin dad meel wada jooga oo imaaraad kala duwan yeelanaya oo markaysa markaa qarsoon oo imaaradii guudna ay joogto tan noocaasi sunnadii muslimiintana may ahayn wax jiri jiray may ahaynoo sunnadii muslimiinta ay isticmaali jireen may ahayn iyo dariiqadii ay ku dhaqmi jireen xadiiskuna daliil uma aha saddexda la sheegayana dee waa uun ghaayada ugu yar ee imaaro ay samaysan karaan markay safar yihiin haddii waxaweye laba ay yihiin xadiiska ma soo gudagelayso hadday ka badan yihiin markaa saddexdana dee amiir bay wada yeelanayaan waa macruuf waa la garanayaan tani waa adnaa inta ugu yaray ku yeelanayaan amiirka ku samaysanayaan yacni markaa weeye taas weeye marka laakiin haddii ay dee masalan jamac ka badan saddex ay yihiin oo sagaaloo kale ay yihiin wada socda inay yidhaahdaan saddex amiir baanu samaysanaynaa dee sax ma aha waayo amiirka waxaa loo samaynaya muxuu ahaa waa si aan ikhtilaafu iman hadday wada socdaan oo gaadiid wada saaran yihiin in markaa ay yidhaahdaan saddexdeenna amiirkan baanu yeelannay saddexdeenna amiirkan baannu yeelannay saddexdeenna amiirkan baannu yeelannay yaa dee ikhtilaafkii hadha waa imanaya wixii laga taxadirayey ma baaqanayaan oo dee kani wuxuu odhanayaa markaysa markaa wakhtigaasaynu safraynaa wakhtigaasaynu dhaqaaqaynaa wakhtigaasaynu degaynaa wakhtigaasaynu seexanaynaa wakhtigaasaynu wax cunaynaa ka kalena wakhtiyo kaleu sheegayaa marka waxaa ka imanaya idiraab awqaad kala duwan markay yidhaahdaan yacni oo midba wakhti soo jeediyo ee haddii waxa weeye ay ka badan yihiin saddexdana dee amiir keliya ay wada yeelanayaan si ikhtilaafkii looga badbaado amiir keliya ayay wada yeelanayaan marka calaa kulli xaal imaaradan marka waxaan yani waxay ku saabsan tahay safar bay ku saabsan tahay marka daliil uma aha yacni waxa weeyaan ururada iyo xisbiyada iyo imaaraadka ay samaystaan iyo xarakaadku ay samaystaan marka waxa daliil uma aha oo looma deliishanayo ahlucilmiga qaarkoodna saasay u sheegeen inaynu daliil u ahayn waxaa ka mid ah a culammada sheegtay maxamed ibnu saalix alcuthaymiin yacni saas yadaabuu u sheegay oo uu yidhi markiisa markaa daliil uma aha xadiiskuna kuma saabsana yani markaa taas markaa kuma saabsanaa yani culammada markaa sheegaysaana waxay ka hadlayaan imaarat alcaamma imaarada guud bay ka hadlayaan culammada qaarkood markay cala sabiili awlaa ay markaa tilmaameen jamacii safarka ahaa ee wada socdayna dee waxaynu garan karraa saynu horeba u soo sheegnay dee haddii ay badan yihiin inay iyagoo wada socda uh, umaro kala duwan isu qaybqaybiyaan oo mid qolo weliba amiir yeelato ama saddex weliba amiir ay samaysato dee xadiiska daliil uma aha waxa weeye haddii ay markaa jamac badan yihiin wada safar yihiin waa inay hal amiir yeeshaan si aan ikhtilaafkii markaa u iman yani sida markaa ruuxda shareecadana u dhow yani saas weeye xadiiskuna daliil u noqon maayo in kuwii wada socday amiirro kala duwan ay yeeshaan daliil u noqon maayo xadiiska sagaal boqoliyo sideediyo lixdan wa can ibni cabbaasin radia allahu canhuma can inabiyi sala allahu aleyh wasalama qaal khayru asaxaabati arbaca kuwo markaa waxa weeye saaxiibba oo wada socda waxaa ugu wanaagsan afar asaxaab yacni markaa wada socoto oo yacni saaxiib ah oo wada socota waxaa ugu wanaagsan afar wa khayru saraaya ee ciidamada gaadaha ah ee aan guuto weyn ahayn ee gaalada inay soo gaadeeyaan ama soo ilaaleeyaan loo dirana waxaa ugu wanaagsanoo ugu khayr badan arbacu mia afar boqol wa juyuushi ciidamada markaysa markaa waaweynna marka waxa duulaanka qaadi karana waxa ugu fiican oo ugu wanaagsan arbacatu aalaaf afar kun walan yuqlaba itnaa cashara alfan min qila walan yuqlaba lagama qaalib noqdo lagama gacan sarreeyo itnaa cashara alfan laba iyo toban kun lagama guulaysto lagama haalib noqdo min qila yaraan ay yar yihiin aawadeed loogama qaalib noqdo rawahu abu daawuuda xadiiska waxaa soo wariyey abu daawuud watirmidiy iyo tirmidi wa xadiisun xasan waxaanu yihi xadiis xasana buu yidhi bacdi kaleo culammada ka mid oo kollay saxiixiyeni waa jiraan oo marka waxau yidhi xadiisku waa saxiix yacni marka ibnu xibbaan ay ka mid yihiin albaani laftiisu markii hore waa saxiixiyey xadiiska oo saxiixadu ku soo saaray mujalladka labaad ayuu ku keenay ah, raqamkaabuu ku keenay oo saxiixada ayuu ku soo saaray laakiin waagii dambe sheikhu waa ka noqday oo waxa weeye waxaa u muuqatay xadiisku inuu daciif yahay baa u muuqatay a'immo badan baana xadiiska marka waxaan yacni daciifiyey oo yidhi xadiisku mursal inuu yahay buu ku saxiix yahay yacni wuxuu ku saxan yahay oo bimacnaa sawaabkiisu yahay oo uu ku saxan yahay eh, in mursalnimo oo ibnu cabaas inaan la sheegine zuhri hadalka uu cabbirayo oo maraasiilu zuhri uu ka mid yahay maraasiilu zuhri inuu ka mid yahay culammada marka xadiiska daciifiye ee yidhi marka waxa mursalnimada arjaxa waxaa ka mida abu xaatim araazi ayaa ka mida daara qudni ayaa ka mida abu daawuud baa ka mida bayhaqi baa ka mida sheekh albaani markaysa waxaa u caddaatay markii dambe inuu xadiisku yahay daciif saas aawadeed wuu istidraakay dabacaadkii dambe ee markaysa marka saxiixada waxa markaysaa uu idaafeeyey in marka waxaweeye sida kale u daahirtay dabeedna xadiiska wuu daciifiyey maraasiisha zuhrina waxay culammadu yidhaahdeen waa daciifo waa min adcafi almarasiil mursalada ugu daciifsan bay ka mid yihiin waayo haaliban markaysa marka waxaan yacni eh, akara min waaxidin baa dhacay oo mucdallay u badan yihiin mucdallo ayay u badan yihiin calaa kulli xaal xadiidkani waa daciif ma asixin oo nebiga calayhi salaatu wasalaam kama sugnaa saas aawadeed waxba xukuma laga qaadan maayo mar haddii caynkaa tahay baabka boqol iyo siddeed iyo lixdan baabu aadaabi alsayri walnusuuli walmabiiti wannawmi fi safar socodka aadaabtiisu u baab yahay iyo wanusuuli degitaanka aadaabtiisa waalmabiiti iyo hoyaatinka la hoyanayo ee aadaabteeda ama meel lagu baryaayo waannawmi iyo seexashada la seexanayo aadaabteeda fi safari safarka gudihiisa intaaba sida lagula imanayo aadaabteeda ayuu markaa u baab yaho lagaga hadlayaa waistixbaabi sura iyo guditaanka in la jeclaysanayo la gudo habeenkii marka safarka la yahay habeenkii la socdo habeenkii la guureeyo iyo warifqi biddawaabi iyo in la jeclaysanayo xoolaha marka in loo dhimriyo oo loo naxariisto oo loo turo wa muraacaati maslaxatihaa iyo dantooda xoolaha dantooda in la ilaaliyo oo waxa weeye marka yacni la nasiyo marcalaf la siiyo wakhtiyada qaarkoodna la nasiyo meelaha marka waxa weeye cawska fiican ama geedaha fiican lena in la yaro daajiyo loo kaadiyo meelaha abaartana laga dedejiyo marka maslaxadeedaa la ilaalinaya iyagana loo dhimriyo loo tudho ee mar walba aan la eryine loo naxariisto oo waxayna awoodi karin aan lagu kalifin kullu daalika inay mustaxab yihiin ayuu marka u baabaystay wa amri man qasara iyo kii ka gaabiyey in marka la amraayo fii xaqiha xaqeedii ka gaabiyey daabadaha bilqiyaami bixaqiha inuu xaqeeda ku kaco la amrayo wa lirdaaf iyo in la fangeliyaa inay bannaan tahay cala daabbati daabadda in cid la fangeliyo fandambeedka la saara inay bannaan tahay idaa kaana tutiiqu daalika hadday kari karayso taasi awoodiisa marka shardiga ku xidhan in markaa daabaddii cid la fangelin karaa waxay tahay waa in la og yahay inay awoodi karayso ee eh, haddii la og yahay inaynay awoodaynin ee tacaddi ku tahay in la fangeliyaa ma bannaana in la fangeliyaa marka waxay noqonaysaa mid xaaraanaan bannaanayn waxay kaloo culammadu yidhahdeen hadduu isku qabto o is yidhaahdo niyotalo ma awoodi karaysaa mise ma awoodi karayso markaa lafteeda xaruma irdaafuha in la fangeliya markaana xaaraan bay noqonaysa yacni shardiga bannaanaanshu wuxuu ku xidhan yahay in la og yahay inay awoodayso ee eh, haddii aan la ogayn inay awoodayso amaba markaysa markaa la og yahay inaynay awoodayn amaba laga shakiyo waxay noqonaysaa in la fangeliya xaaraan bay noqonaysa xadiiska sagaal boqol iyo sagaaliyo lixdan can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi idaa saafartum fi lkhisbi haddaad safartaan oo socdaashaan fi lkhisbi meel barwaaqa ah oo waxaweeye dooga ama barwaaqa ah marka safartaan fa acdu libila geela siiya xadaha dheefteeda siiya min alardi xagga dhulka ka siiya oo bimacnaa daaqa ay daaqayaan yacni u daaya inay marka waxaweyan yani yacnii nasiibkeeda ka sii qaado oo sahay fiican ay qaadato oo cunto u kaadiyo nasi oo daajiya ha daaqdo ha sahay qaadato waidaa safartum fi ljadbi haddaad safartaan filjadbi meel abaar oo xaalu fa aad safartaan fa asricuu calayha asayr fa asricuu dedejiya calayha daabadda korkeeda waxaa ku dedejisaan assayra socodka dedejiya si degdega si aa u dhaaftaan wabaadiruu biha niqyaha wabaadiruu biha la degdega niqyaha dhuuxeedana la degdega bimacnaa intay xoogga leedao dhuuxa leedahay ay xoogga leedahay yacni markaa hore u socodsiiye hore u socodsiiye si meel abaara markaysa hadhow dhow aynay yacni markaa degitaanka idinku qabsan ya meesha la degaya lagu nasanayaa waa inay noqotaa meel fiican oo ay markaa wax ka cunayaan waa inay noqotaa laakiin meel ayna waxba ka qaadayn oo xaalufa waa inayna noqon marka meeshii xaalufkaana waa in laga dedejiyaa meeshii waxa weeye markaa e, doogga ahayd ama cawska lahaydna waa in markaysaa loo kaadiyaa oo la daajiyaa waidaa carastum fajtanibu ariiq haddaad meel degtaan bimacnaa doonaysaan inaad meel degtaanna fajtanibuu ka fogaada alariiqa waddada ka lexda fa innaha turuqu dawaabbi waayo meesha marka waxa weyaan yani markaa daabaduhu maraan weeye yacni waxaa loo jeedaa bahalihii meeshay soo marayaan weeye yani noolihii arlada ku noolaabaa maraya marka waxaa ka mid a noolihii arlada ku noolaayee maraayey bahari baa ka mid a wa mawa alhawaami billeyl wa mawa alhawaami waa meeshay markaysaa markaa bahaluhu u soo iishaan bileyli habeenka gudihiisa rawaahu muslim muslim baa soo wariyey macnaa actu libila xadaha min alard siiya alibila geela xadaha dheefteeda siiya min alardi dhulka ka siiya ay urfuquu biha fi sayr socodka ugu tudho u dhimriya litarcaa fi xaali sayriha si ay u daaqdo markay soconayso wa qowluhu niqiyaha huwa bikasri nuuni wuxuu ku sugan yahay nuunka hoos dhiggiisa wa iskaani alqaafi iyo qaafka reebistiisa wa bilyaa'i lmusannaati min taxtu iyo ya'dii labada dhibcood xagga hoose kulahayd wa huwa almukhu waa dhuuxa weey waa lafaha dhuuxooda neefku hadduu dicaato noqdo oo markiisa markaa yacni marka dambe waa goosanayaaoo dhuux fiican yeelan maayo ila marka uu shaqada badan socodka badan iyo markaysaa uu sameeyo oan waxba cunin wixiisii hore uu marka waxaan yani dib u isticmaalaya duxdiisii hore ayuu markaa dib u isticmaalaya marka intay dhuuxa leedahay xoogga leedahay yacni intaas marka waxa weeye yacni dedejiya macnaahu asricuu biha la degdega xataa tasilu lmaqsida ilaa aad gaadhaysaan meesha u qastaysaan ilaa aad gaadhaysaan qabla an yadhaba mukhuha intaanu dhuuxeedu tegin min danki sayr yacni dhibta ama cidhiidhiga markaysagaa socodka aanu ku tegin oo socodkan ay soconayso daabaddii waxa weeye markaa dee duxdeedii bay isticmaalaysaa oo yacni marka ay ku bixinaysaa awooddan tamartan baxaysaa duxdeedii baa baxaysa marka dee itaalkeedii marka dambe yeelaanayo dhuuxeedaa tegaya watacriisu tacriiskuna annuzuulu fi lleyl waa degitaanka habeenkii la dego wey xadiidkan waxaa laga qaadanayaa xoolaha marka in loo dhimriyo oo loo turo oo loo naxariisto alraxmatu bilxayawaan baa laga qaadanayaa in loo turo ayaa laga qaadanaya oo waxa weeye wakhtina la nasiyo wakhtina la socodsiiyo oo in wakhti walba layska iska eriyo maaha almunbitu laa ardan qatac walaa dahran abqa qofka daabaddii mar walba iska eryaye mar walba faraskii iska wada iska eryaaya xilli walba caydhinaya hadduu siin waayo oo waxba siin waayo uu daajin waayo oo u kaadin waayo oo mar walba uu eriyo dee waxaweye marka dambe waa xaraamaya yani wuxuu noqonaya mid aan dhaqaaqi karin buu noqonaya qofkii nasinayey u kaadkaadinayey ee u gaalgaalayey marna nasinayey marna daajinayey marna socodsiinayey ayaa marka waxaweye dheeraynaya kii kaleoo dee markaysaga u faraska la fadhiistay oo dhaqaaqi kari waayey ayuu halkeer ku dhaafaya ayuu halkeer ku dhaafaya almunbitu laa ardan qatac kaa faraska iska eriyey marnaba aan u turayna marnaba aan nasinayni ya dhulna ma goynin oo bimacnaa masaafo badan ma socon walaa dahran abqa duudna ma baaqi yeelin yani neefkiina uma tudhin oo neefkiina waxaweye dee baabi'i meel lama gaadhin meel lama gaadhin marka waxa weye xayawaankii waa in loo turaa loo naxariistaa raxma bilxayawaan baa laga qaadanaya xayawanka in loo naxariisto in allaha kataba alixsaana fii kulli shay faida qataltum faxsinu qitla marka raxmaddiina waa soo gelaysa in dawaabkii loo naxariisto ya irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi samaa ya man laa yarxam laa yurxam kaa naxariisan looma naxariisto marka xayawaanka in loo naxariistaa laga qaadanaya waana in laga dedejiyaa meelaha marka abaarta ah in laga dedejiyaa meelaha doogga ana waa in la daajiyaa haddaad meel degaysaan waa irshaad amarkani fajtanibu ariiq waddada ka leexda waayo cadowga laftiisa dee wuxuu marayaa waddooyinka hadday tuug tahay hadday col markaysa markaa dee wax dilaya hadday yihiin hadday shufta yihiin yacni marka xoogba wax ku qaadaya yani waxa wadooyinkay marayaan meelaha wadooyinka marka waddooyinka lex bahalaha laftooda wadooyinkii bay marayaan bahalka hoose laftiisu wuxuu usoo ilanayaa waddooyinka oo meelaha uu ka ugaadhsanaya oo meesha waddada ah waddada dhinaceedu ku gabadaa hadda maaragta marka waddadii waxa weeye in markaa marka la degayo waddada laga leexdo oo meel waddada ka baydhsan yacni la tago marka amarku irshaad buu noqonaya faijtanibu ariiqa fa inaha turuqu dawaabi wa ma'wa alhawaami billeyl xadiiska sagaal boqol iyo toddobaatan wa can abi qataadata radia allahu canhu qaala kaana rasuulu lahi sala allahu aleyh wasalam ida kana fii safar abi qataada waxau yidhi kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaan jiray ida kaana fii safarin hadduu socdaal ku sugan yahay hadduu safar ku sugan yahay oo facarasa bileylin goor habeennimoa uu meel dego yacni habeen badan harhsan sida habeenka awalkiisii oo kale meel degay idajaca waa jiibsan jiray calaa yamiinihi midigtiisuu ku jiibsan jiray yacni xagga midig buu u jiibsan jiray waidaa carasa markuu dego qubayl subxi subxa in yar ka hor qabli baa la tashiiriyo qubayl baa la yidhi waidaa carasa hadduu dego qubayla asubxi subxa in yar ka hor nasaba diraacahu dhudhunkiisuu taagi jiray wa wadaca ra'sahu madaxiisana wuxuu dhigi jiray calaa kafihi yacnii baabacadiisa mid eh, dul saaran ama cukurkiisa mid dur saaran rawaahu muslim muslim ayaa soo wariyey qaala alculamaa'u culammadu waxay yidhaahdeen inama nasaba diraacahu lianlaa yastaqriqa fi nnawm inamaa nasaba wuxuu u taagay oo qura diraacahu dhudhunkiisa lianlaa yastaqriqa fi nnowm si aanu markaa hurdada aanu markaa yani istiqraaq uga qaado bimacnaa aanu hurdada aada u wada gelinoo markaa si xooga aanu sixan oo tafuuta salaatu subxi can waqtiha oo deedna ay ka tagto salaada subax wakhtigeedii aw can awali waqtiha ama wakhtigeedii horreeyey ay ka tagto ay salaaddii ka caddaato bimacnaa awal wakhtigii ay dhaafo ama waqtigiiba wada dhaafo ayuu yani ka taxadiray xadiidkani wuxuu tilmaamayaa sida nebigu calayhi salaatu wasalaam salaadda subax ugu dadaalayey ayuu xadiisku tilmaamaya oo haddii wakhtiga salaadda subax ka hadhsani uu kooban yahay uu samaynayey si uu markaa ku baraarugo oo salaadda subax ku ogaado marka haddii habeen badani harsan yahay oo fiidkii oo kale uu dego ama marka waxa weeye saqdii dhexe nisfuleylkii wakhti ku dhow ama agagaarkaa uu dego meel ay degaan iyagoo safarah markaa dhinac midig buu u seexan jiray markaa lafteeda dhinaca midig iyo dhinaca bidix dhinaca eh, bidix baa dee hurdada qofku si fiican uu u gamcayaa wakhti badanna u hurdi karaya dhinaca midig wakhti aad u badan ma ma hurdi karo labada dhinac qaybta hurdada markaa qofku aadka u istiqraaqaye hurdadiisu ay sii badanaysaa waa bidixda midigta waxaa la qalbigii baa laalaadsamaya qalbiga xagga bidix buu xigaa saas aawadeed midigta markuu u seexdo sidii wax soo laalaado kalu noqonaya qalbigu dabeed waa baraarugaya qofku markuu xoogaa dee hurdo waa baraarugaya laakiin geesta bidix hadduu u seexdo qalbigii dhab yacni waxa weye meel buu saaran yahi yani ma laalaadsamayo saas aawadeed wakhti badan buu hurdi karaa markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam geesta midig buu u seexan jiray waa haddii habeen markaa badani hadhsan yahay hadday soo dhowaadkii tahay oo salaaddii subax markaa dee xoogaa ay ka horayso ou doonaayo in yar bal inuu laamadoodsado ama yaro seexdo wuxuu samayn jiray inuu waxa weeye markaa gacantiisa cukurkeedao kale inuu barkado yacni kafka uu barkado oo sidaa qadaadkao kale u jiifsado oo dabeedna marka waxa weeye halkaa qadaadka uu gacmaha dhigo dhudhummadana sidaa u taago dhudhummadana sidaa u taago si aanu wakhti badan u hurdin qaabkaasuu samayn jiray marka waxaa laga qaadanaya calaa kulli xaal salaadda subax in taxadir la sameeyo si uu qofku ku kaco inuu sameeyo salaadda subax lagu dadaalo farsamooyinka la samaynaya hadda la samayn karana waxaa ka mida dee in aalaadkan cusub lagu buuxsado ayaa ka mid a aalaadkaasina waagaa waxay haysteen ma aha waxaa kaloo ka mid a cid soo jeedda inaad tidhaahdo ibaraaruji ama itoosi inaad tidhaahdoo kale ayaa ka mida marka farsamooyinka caynkaasa in la sameeyo ayaa laga qaadanayaa salaaddii subax farsamo loogu dadaalayo yacni markaa lala yimaado xadiidka sagaal boqol iyo koob iyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa sagaal boqol iyo toddobiyo toddobaatan wa can anasin radia allahu canhu qaala qaala rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam calaykum biddulja rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam waxau yidhi calaykum biddulja waxaad laasimtaan biduljati guuraha laasima habeenkii aa guuraysaan habeenkii inaad guuraysaan la kaalay oo laasima markaad safarka tihiin habeenkii guureeya fa ina alarda tudwaa billeyl waayo dhulka habeenkii baa la duubaa dhulka habeenkii baa la duuduubaa rawahu abu daawuuda xadiiska abu daawuud baa soo wariyey biisnaadin xasan sanad xasana ayuu ku soo wariyey adduljatu alsayru fi lleyl waa socodka habeenka gudihiisa la socdo ayaa la yidhahdaa dulje la yidhahdaa marka xadiiskani kollay turuq kalena waa leeyahay xadiiskani wuxuu tilmaamayaa guuraha habeenka in laga faa'iidaysto haddii safar la yahay oo wakhtiyada qofku aadka u socon karo waxaa ka mid a ah habeenkii yacni habeenkii waxa weye milic ma jirto waa wakhti masaafo badan buu socon karaa xadiiskuna waxaabuu sheegayaa dhulkaa la duubaa culammadu waxay isweydiiyeen ma xaqiiqatan baa duubista arlada la duubaya arlada in la duubayo la ysku soo yaraynayaa ma arrin dhababa oo xaqiiqo ah mise waxa weeye waxaa laga tilmaamayaa ay kinaayo ka tahay yacni sida loo dheeraynaya ka dhigan tahay sidii wax arlada la duubo kale inay tahay ahlucilmiga qaarkoodba mid bay yidhaahdeen culamada qaarkood inay ka cabireen majaaz qaarna ay yidhahdeen waa xaqiiqo waxayna u dhowdahay inay xaqiiqato xaqiiqada lagu xambaarayo waxaana markaa loo soo wariyoo kale in la yidhi malaa'igta ayaa markaa duubta yacni marka arlada isku soo yaraysa markaa sidaas aawoodee masaafo badan buu ruuxu socon karaa marka guuraha habeenimaha laga faa'iidaysto in markaa la guureeyo yacni ha laga faa'iidaysto khaasatan weliba markaysaga gelinka dambe inta fiidkii la yaro seexdo oo fiidkii la nasto ayaa isagoo qofki isagoo fresh ah oo dee markaa nastay oo firfircoonidiisii iyo nashaadkiisii iyo xooggiisiina usoo noqdeen ayuu dabeedna markaysa markaa inta dambe guuraynaya inta dambe guuraynaya yacni qofka waxa weye fiidkii oo kale nashaadkiisa hoos buu u dhacaa maalintii o dhan maadaama uu soo eh, jeeday ama uu soconayey ama uu soo jeeday dee waxa weeye hadduu markaa habeenkiina isugu bixiyo socod taasi dhib bay leedahoo dee berri inaanu socon karin baa laga yaabaa ya ta waa daallan yahay marka waxaweyaan intuu qaybta hore habeenkii nasto oo seexdo weliba hurdada gelinka horena waxa la way ka nafci badan tahay sida hadda cilmiyan loo sheegay hurdada gelinka dambe la seexdo ya gelinkaa hore ayaa hurdadu si nafci badantahy saacadba saacadday ka horayso waa ka waxtar badantay bay yidhahdeen nuska dambe habeenkii ma buuxin karo nuska hore ee habeenkii manfacada hurdada laga helaayo yacni ma buuxinayo marka intuu gelinkaa hore seexdo ayuu dabeedno markaysa marka kacayaa marka gelin dambe noqoto markaasuu dabeedna guuraynaya wax badan buu goyn karaa dabeedna subxiina waxaa waagu u imanaya isagoo firfircoon buu u imanaya weliba waxaa la yidhaha nashaadku dee wuxuu bilaabmaaba hadda la yidhaahdaa yani waxyaalahay sheegaan qofka firfircoonidiisu waxay soo bilaabmaysaa labada habeennimo marka laga bilaabo wixii ka dambeeya mar marka dambayse waa soo kordhaysa waayahay xadiidka sagaal boqol iyo laba iyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa sagaal boqol iyo sideed iyo toddobaatan o abi saclabata alkhushaniyi radia allahu canhu qaala kaana annaasu idaa nazaluu manzilan abi saclaba wuxuu yidhi dadku waxay ahaan jireen idaa nazaluu markay degaan manzilan meel la dego markay degaan tafaraquu fi shicaaba qaar ku kala taga wadooyinka markaa buuraha iyo meelaha qaar ku kala tagay ahaan jireen ashicaab waa jamcu shicbin shicbina waxa la yidhaha ariiqu fi ljabal wadada buurta ku sugan baa la yidhaha shicbi la yidhahda iyo walawdiyati togogay ku kala tegi jireen oo ku kala tafaraaruqi jireen faqaala rasuul lahi sal allahu aleyh wasalam dabeedna wuxuu yihi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam ina tafaruqakum kala tegiinna aa kala tegaysaan fii haadihi shicaabi dariiqyadan buuraha aa ku kala tegaysaan iyo walawdiyati togogga aa ku kala tegaysaan qaarba meel tegayaan inamaa dalikum min ashaytaan arrinkaas wuxuu ka ahaadoo keliya shaytaan xaggiibuu ka soo fulay shaytaan xaggiibuu ka soo fulo waa shaqo shaytaan tafaraaruqiina urura falam yanziluu bacda dalika manzilan ila ndama bacduhum ilaa bacdin falam yanziluu may degin bacda dalika intaa dabadeed manzilan meel la dego may degin ila ndama bacduhum inay qaarkoodba u dunmeen oo ku dhowaadeen mooyaane ilaa bacdin marka kale way isku dhowaadeen isku meel ay markaa ku sugnaadeen weliba sheikhu waa ka xadfee aakhirka xadiiska waxaa ku jirtay xataa yuqaala low busita calayhim hawbun lacamahum riwaayadan abi daawuudka laftiisaay ku sugnayd ziyaadadaas xataa yuqaala low busita calayhim thawbun lacammahum ilaa laga yidhaahdo haddii maro korkooda lagu fidin lahaa maradaasi waa wada gaari lahayd yani min shiddati taqaarub siday saxaabadu isugu dhowaan jireen siday u darnay daraaddeed waxay markaa maradaaba wada gaari lahayd ilaa laga odhan karo marka taqaarubkii inay aad u badiyeen baa laga qaadanaya rawaahu abu daawuud xadiiska waxaa soo wariyay abu daawuud biisnaadin xasan sanad xasan ayuu ku soo wariyey xadiiskanna waxaa laga qaadanaya marka safar la yahay inaan la tafaraaruqin oo la kala tegin isku meel la dego isku meel la dego weliba dee haddii dhowri jirto oo colaad iyo wax la mida ay jiraanna waa in gaar la yeeshaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam yacni waxa weeye waa dhacday in saxaabada qaarkood odhan jiray man yaxrusuna yaayna ilaalinaya man yaxrisuna yaayna ilaalinaya yacni yaa gaadhka qabanaya caawa ya yani inta isaga gaarnimadiisa nebiga waa la ilaalin jiray intii hore ilaa ay ka soo degtay aayaddii wallahu yacsimuka min annaas markii dambe khusuuskiisa lama ilaalin jirin laakiin ciidanka dee in la ilaaliyo kolleyba waa imanaysa in layaga looma ballanqaadin in ilahay dhowraya yacni sidaas waxa weye way dhici jirtay marka isku meel in la degaa laga qaadanaya aan la tafaraaruqin oo la kala tegin ayaa laga qaadanaya xukunkanima wuxuu ku gaariyaho keliya safarka may safarka kuma gaar aha yani waxa weeyaan safarku sababbu u ahaa laakiin xukunku waxa weeye kuma gaar aha safarka kuma gaar waxaana caddaynaya inuu saxaabada nebigu arkay calayhi salaatu wasalaam iyagoo kala taganoo qoranoo meel fadhido deedna u kuhi maali araakum ciziin waxaan idiin arkaa idinkoo tafaraaruqsan maxaan idin arka taasina safar kuma saabsanayn marka tafaruqa waa la diidayy mugt in laysu dhowaado ayaa laga qaadanaya xataa xalqadda nebiga calayhi salaatu wasalaam marka la fadhiyo si gooba abaa loo soo fadhiisan jiray oo sidan dadka markaysa markaa marar badan dhacda hadda waaba fiican tahaybe yacni sida marar badan dhacda in qofba meel iska fadhiisto yani looma fadhiisan jirin waxaa loo fadhiisan jiray si xalqadoo goobo ah oo wareega loo soo fadhiisan jiray qofka dambee yimaada haddii meeli ka bannaantahay meeshuu geli jiray ya waatii xadiiskii tilmaamaya saddex nin inay yimaadeen dabeed markaa iyadoo xalqada nebiga calayhi salaatu wasalaam ku wareegsan tahay oo yani markaa goobo ay u fadhiyaan saxaabadii markaasaa mid wuxuu helay fakad yaroo bannaan uu geli karo ayuu helay fakaddiibuu galay kii kale meel uu galu waayey fakad yar ah ayuu waayey dabeedna wuxuu ka xishooday dadka inuu cijiriyo maadaama meel ayna ka bannaanayn dabeedna wuu daba fadhiista halkaa dambe iskama fadhiisan wuu daba fadhiista ila cilmiga in lagu soo dhowaado ayaa la amray xataa waxa weeye dee khudbadda jumcada axaadiis waxay ku soo aroortay wadnu min alimaam imaamka kusoo soo in lagu soo dhowaado dhowaanshaha ayaa markaysa markaa fadli khaasa leh kii kale waxa weye iska tegey dee nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiiskii macruufkaa weeyey waa kii hadalka ka yidhi ama haada yani waa soo dunmay fa aawaahu allah kaasina fastaxyaa waa xishooday oo inuu dadka dhibo oo cidhiidhiyo maadaama meele ayna ka bannaanayn oo fakadi ayna ka bannaanayn ayuu ka xishooday oo fastaxya allaahu minhu waa xadiiskii macruufkaa wey marka waxaa laga qaadanaya calaa kulli xaal in laysu dhowaadaa laga qaadanayaa ijtimaaca laga qaadanaya iyo kulanka waxaa laga qaadanaya tafaruqa iyo kala tagga in markiisa markaa shaytaan xaggii uu ka ahaaday oo xataa furqatulabdaankii baa la diidayaa markay suuragal tahay ijtimaac iyo kulankii ya waxaynu naqaanay in la yidhaahdo ijtimaacu waxa weeye waa manhajka in lagu kulmo iyo waxa weeye eh, furqatulabdaan ma aha marka ictibaar lafteedu inay leedahay furqatulabdaankii yacni ijtimaaci abdaanta jirarka la kulminayo inay ictibaar leedahay baa xadiidkan laftiisa laga qaadanaya laga qaadanay oo tafaruqaa yacni waxa weye jir ahaan loo kala tagaa ya lafteedu nooc saamayna inay leedahay marka sida ka fiican inay tahay ijtimaaca marka inay tahay ijtimaaca inay tahay xataa cuntadaa la amray in lagu kulmo oo la wada cuno aan la tafaraaruqin hadda caadaadka gaaladu markaysa marka ay la yimaadeen oo ku saabsan casuumadda marka la yimaado in qof waliba malqacad gaar iyo bileer gaara soo qaato intuu cunayo gaar u gurto caadaadka noocaasi yacni waa caadaad yacni ijtimaaci khilaafsan yacni nusuustu ay ku soo aroortay ee sheegaysay iyaday dee bannaan tahay oo markaysa markaa waxba qofku keli ahaan wax u cuni karo haddana caadadii dadkii meel wax ku wada cunayey in la yidhahdo qof walba gaar ha loogu guro waa caadadee gaalada laga soo qaatay weeye yani waxa weeye sunnadii waa khilaafsanta sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam waa khilaafsanta barakada iyo khayrku wuxuu ku jiraa wada cunka la wada cunayo ya oo dadkii markaysa marka waxaan yani xeedhadii gacanta wada gelinayaan wada cunayaan taasaa barakada iyo khayrku ku jira ya taasaa barakada soo degaysaana badnaanaysa barakada soo degaysana ay badnaanaysa marka calaa kulli xaal waxaa laga qaadanaya ijtimaaca iyo urarka iyo kulanka ayaa laga qaadanaya laisku soo ururo ayaa laga qaadanaya inaan la tafaraaruqin waxaa kaloo laga qaadanayaa yani si xadiiska kale aynu eh, soo qaadanay iyo kan marka la isu geeyo in xalqada cilmiga marka la joogo lafteeda la isku soo dhowaado yacni si gooba ana loo fadhiisto yacni sida xadiiska kale aynu markaysa markaa ka aragnay meele hadday bannaan tahayna saf kale aan la bilaabin ama xalqad kale aan la bilaabin oo ku wareegsan ilaa ta hore markaysa la buuxinayo taasna xadiiska kale ayaa laga qaadanaya waayahay xadiiska sagaal boqol iyo saddex iyo toddobaatan wa sahli bni camrin waqiila sahl bnu rabiic ibni camrin alansaariy waxaa imaam abu daawuud ka soo wariyey sahl ibnu camrin waxaana kaloo la yidhi sahl bnu rabiic ibni camri baa la odhan jiray oo waa nisba ilaljad iyo waa nisba ila alab baa la ysugu qabtay marna rabiic baa loo dhexaysiiyey sahl iyo camar marna looma dhexaysiin almacruufi bibni alxandaliya kaasoo loo yaqaanay ibnu ibnulxandaliya loo yaqaanay waxaa laga yaabaa gabadh reer bani tamiim oo xandaliyaadka qolada la odhan jiray ah inay dhashay wa huwa min ahli baycati ridwaan waxaanu ka mid ahaa baycatu ridwaan raggii u ehelka ahaa ee baycadaa ka qaybgalu ka mid ahaa ridwaan iyo rudwaan labadaba waa la yidhaha ra'da la godo ama la hoos dhigo qur'aankana labadaba waa la akhriyey wa ridwaanun min allahi akbar iyo wa rudwaanun min allahi akbar qaala waxa uu yidhi mara rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam bibaciirin qad laxiqa dahruhu bibatnih ibnuxandaliya waxa uu yidhi rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam wuxuu soo maray bibaciirin tulud buu soo maray neef geela baciir fii luqati alcarab asal ahaan waxaa la odhan jiray waa tulud waa neef geela dakaran kaana aw untha ama lab ha noqoto ama dhadig ha noqoto awrku waa baciir hashuna waa baciir marka tulud bay la mid tahay waa neef geela jamal baa awrka ku gaara asaalatan saasaa la odhan jiray laakiin markii dambe waayada dambe waxa caanbaxay curfi markaysagaa sidaa ka dembeeyey oo macnihii luqawiga aan ahayn oo maxay ah baciir in la yidhahdo labka in la yidhahdo awrka in la yidhahdo ma hashii laga saarayo laakiin sida kutubta luqadu u sheegayso xaqiiqadii luqawiga ahayd ma aha saas waa curfi soo darriyey oo dambe weeye xaqiiqa curfiyuu noqonaya laakiin xaqiiqada luqawiga ahi lab yo dhadig baa ku dhacda mara rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam bibaciir nebigu wuxuu soo maray calayhi salaatu wasalaam bibaciirin neef geeluu soo maray tulud geela neefkaa geelahoo qad laxiqa uu haleelay dahruhu dhabarkiisu bibatnihi calooshiisa bimacnaa dhabarkiisii calooshiisa isku dhegtay gaajo daraaddeed yani saasuu u golongala yani haddii waxa weeye sabarka aan dee waxgelin dee waxa weeye calooshu waa laalmays yani waxa weeyaan neefkuna waa daciifaya marka waa mid golongalayoo yacni calooshiisu dhabarkiisa ku dhegtay gaajo daraaddeed faqaala waxau idhi nabigu calayhi asalaatu wassalaam ittaquu allaha fii hadihi albahaa'imi almucjama ittaquu allaha allah ka baqa fii hadihi albahaa'imi xoolahan mayeedhaanka ah ilaahay kaga baqa ee almucjamati mayeedhaanka ah aan hadlayninoo inay hadasho aan awoodi karayn yani siiqadii ism mafcuul bay ku timi laakiin culammadu waxay yidhahdeen waxay la macno tahay cajmaa ay la macno tahay macluum bay u fasireen marka almucjama waxaa loo jeedaa waa alatii laa taqdiru cala nutqi ataan awoodi karayn inay markaa hadasho bacdina waxay tasriixiyeenba almucjama iyo alcajma waa isku macni weeye siiqadu waa ism mafcuul laakiin cajma bay la macnatay sharaxda qaarkood saasay lahayn hoolahaasoo almucjamati ma yeedhaanoo aan hadli karayn ilaahay kaga baqa farkabuuha saalixa yacni fuuloo rakuub ka dhigta xaalay wanaagsan tahay oo saalixa tahay wa kuluuha cuna saalixatan xal ay wanaagsan tahayna cuna rawahu abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey biisnaadin saxiix sanad saxiixa ayuu ku soo wariyey xadiiskan wuxuu tilmaamayaa nebiga raxmaddiisa uu naxariisanayey xayawaanaadka u naxariisanayay marka marka ay gaaladu yidhaahdaan xayawaanaadka sidan ha la yidhaahdo waa looga horreeyey shalaad baratay waa la shubi jiray yacni islaamka ayaa idinka horreeyey nusuustii adiladay ku soo aroortay in xayawaanka loo naxariisto in loo tidho in marka waxa weeye yacni xuquuqdooda la ilaaliyo in ixsaan loo sameeyo in raxmadda loo naxariisto naxariista ilaahay lagu gaadhaayo in cidda marka la arko inay ku tacadinayso ama xaqooda aynaysinan in laga reebaayo oo tahay min baabi taqyiiri ilmunkaraat man ra'a minkum munkaran falyughayirhu biyadi ku kastoo idinka mida oo munkar arka baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam falyughayirhu biyadi gacantiisa ha ku bedelo ha ku dooriyo fain lam yastatic fabilisaani haddaanu kari karayn inuu gacantiisa ku dooriyo ku bedelo carabkiisa ha ku bedelo carabkiisa ku bedelo marka nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu sameeyey min e, macruufkii inuu amraayo ittaquu allaha fii hadihi albahaayim almucjama waxaa kaloo ku sugan wacdin uu nebigu wacdinayo calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo ku sugan sida macruufka inuu amraayo farkabuuha saalixa wa kuluuha saalixa waxaa cuntaan xaalay wanaagsan yihiin cuna oo yacni ay wax daaqeen oo wax cuneen oo awood leeyihiin ya oo ay kari karaan yacni markaa cuna yacni waxaa la saarayaana ay noqoto waxay awoodi karaan oo taaqo u leeyihiin oo waxayna kari karin waa inaan la saarin wa kuluuha saalixa waha cuntaan xaalay wanaagsan yihiin oo bimacnaa waxa weeye waa in dakaatan sharciya la gowracaa gowrac sharci ah ya weliba in lagu samafalana dee adiladu waa sheegaysa ina allaha kataba alixsaana fi kulli shay faida qataltum faaxsinu qitla waidaa dabaxtum faaxsinu dibxa halkaa hainoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk